qadar aan manfaco gelin lama iibsan karo hal xaboo beriisa lama iibin karo waayo hal xaboo beriisa haddaana iibsado muxuu tani waxba ma qabto laakiin hadduu qadar gaara manfaco iyo waxtar noqon kara waa la ogolyahay laakiin hadduu ka yaraado qadarkii manfacada yeelan lahaa maradan waad gadan kartaa laakiin fay daraf yaraa lagaaga haldi lagaaga gooyo oon cawrana ku asturaynin meelana kuu dadaynin dhaxan kaa qarinaynin waxay kuu tariyaan la arag lama gadi karo saa darteed waxyaabahan mubaaxaadka ee la gado haddii manfacadiisii zuushoo oo laga soo qaado qadar aan manfaco lahaynna isna lama iibin karo shardiga culimmada qaarkood waxay yidhahdaan shardi waxaa an yakuuna maalan muntafacan bihi iyo maalan isku macno wey labadooda mamluukin uu leeyahay qofku mamluukin waa hadduu asaalatan u gadayo ama maduun taaruf uu yahay inuu ku tasarufa sharcan la ogol yahay aduu markaad gadayso laba mid buu qofku u tasarufaa imaa asaalatan isagu waxuu leeyahay wa imaa inuu wakiil ka yahay ciddii lahayd hadduu ciddii lahayd wakiil ka noqonayo idan sharciga waa inuu haystaa ama qofkiibaa ku idnay ama wilaaya sharcigaad leedahay agoon baad haysaa iyo xoolahoodii qof waalan iyo xoolihii baad haysaa qof xoolihii laga mamnuucay inuu ku tasarufay maxkamaddu adiga mas-uuliyaddiisa kuu dhiibtay wax saas oo kaleetaa waa xoolo aadan lahayn laakiin aada awood tasaruf u leedahay wixii dantooda iyo maslaxadoodaa inaad uga shaqayso ilmihii agoontaabad hayso xoolahoodii yaalla biirkii baa ka go-ay lacagtooda intaad qaaday raashin usoo gari kartaa ha xoolaha ma adaa le maya laakiin ma'duunu tasaruf baata tasarufkeeda lagu ogoliyo wilaaya aad leedahay saa darteed mamluukin inaad adigu leedahay asaas waxaa xadiidkii xakiim bni xisaam walaa tabic maa laysa cindaka nabig al slam xadiidka ibni cumar wuxuu ahaa walaa bayc walaa bayca fii maa laa yamlik waxaan gacan kugu jirin maba geli kartid allaahuma mawsuuf idima inuu yahay ma ahane walaa yasixu ma asaxo baycu caynin cayn in la gado najisatin oo nijaasa lana daahirin karin waanan soo marnay walaa maa laa manfacata fiih wax kastood manfaco sharcigu ogol yahay lahaynna lama gadi karo waxaa jira haddaba sharcigu waxyaaba manfaco leh oo xaaraantinimeeyey manfacadoodana sharcan la ogol yahay sida eyga oo kaleeto nabigu nahaa can bayci kelbi waxaana la ogolyahay eyga in loo haysto beer inuu ku waardeeyiyo xoolo inaad ugaadha ku raadsato masalaka markaa de culimmadu waxyaabaha markay ka hadlayaan beyculmaytatiba waxaa ka mid a baktigii in la gala ma banaan tahay maya xataa bini aadam hadduu yahayna maya bini aadam la gadaya ma jira ha hadda waa la kala gataa baktigii markaase waxay tahay yihaahdaan yajuuzu lilmushtari wayaxrumu cala albaayic ninka iibinaya waa ka xaraam anu iska bixiyayahay ninka laakiin iibsanayee manfacada uga baahan hadduu si kale ku waayo isaga way u bannaan tahay inuu iibsado xoola ka bixiya waayo manfacada way u bannaan tahay kan laakiin ka iibinaya aan sida eyga iyo baktiga in la gado oo kaleeto iyo xaarka in la gada beerta lagu sameynaya beerta hadday bixi weydo bahalkaa in lagu daadiyo maahane adigu waad soo iibsan kartaa laakiin ka kaa iibinaya xaaraan ka tahay ey baad u baahatay ugaadhiya waardiye waad soo iibsan kartaa haddaad si kale ku weydo laakiin ka kaa iibinaya xoolo xaaraanu cunay eygii baad rabtaa inaad carbiso ogaadha sida loo qabtay iyo diriddii iyo joojintii aad ka celiso waxaad u baahan tahay wax nool laguma tababari kara marka hore bakti aad ku tababartaad u baahan tahay baktigii baa laguu diiday lacag iska bixi baa lagu yihi yajuusu lilmucطi wayaxrumu cala alaakhiri wey aduu lacag bixi oo baktiga iyagu ku tababaro saa darteed wajaaza an tudfaa calayha alqudfu waa ka yidhaahdaan eydii dhagaha laabayso markay ordayso baktiga in lagu tababaroo loo seeyo banaanta haddana dadkii bay joogtaayo ardadii caafimaadka baranaysay qof muslima jirkii kuma baran karaan gaalada baktigooda ku bartaa la yihi oo haddii laloo diiday inaan soo gadanna maahane wasaaradda caafimaadka iyo jaamacaduhu baktiga gaalada inay lacag ka bixiyaan ay soo gataan way u banaan tahay ijuuzu lilmucti wayaxrumu cala alaakid maadaama tababarashadu manfaco banaan ay tahay masalau tashriix ay yihahdaan wey marka masaa'ilkan beecan xaraamta ah marbaa manfacadu markii ay banaan tahay qaacidadu waxaa weeye hadday ninka mushtariga ee gadanaya manfacadan u banaan tahay ariiqan shiraa iyo gadasho ahaydna uu ku waayo labada araf mid waa u xalaal oo ninka iibsanaya wey nina waa ka xaraam oo ninka iibinaya wey asalku waxay ahayd inuu banaanka baktiga ku tuuro anna baktiga aan banaanka ka jiitay ahayd oreegayga ku carbistay ahayd asalku waxay ahayd eygan hadduu isan isagu u baahnayn manfacadiisa ka maarmo inuu iska sii daayo anna aan banaanka ka qabsaday ahayd anna waa u baahnahay isna baahideydii buu ka faa'iidaysan hoo ku go-o ku dhima xaaraanta cun anna waaan waan ku shaqaysana waa i banaantay bixinteedu waa masaail shabaha masaail rishwa cinda daruura shabaha wey xoolahaaga inoo lagaa qabsaday oon aq lagaaga lahayn laalushaad isaga fakiraysa waa yajuuzu lilmuci wayaxrumu cala laakhidi bihadhow kula geli faslu abwaabtii baab ugu culus baan gelaynaa wuxuu halkan ka bilaa kaga hadlayaa qayb ka mid a ah albuyuuc lmuxarama waliba buyuucda la xaaraantinimeeyey kii ugu weynaabaa laga hadloo baab ribaa faslun fasalkan ribaduu ku saabsan yahay weliba wuxuu ku saabsan yahay riba alfadli wa riba nasiia qaybta ay gasho waribaa ribadu bidahabi bay gashaa walfidati bay gashaa iyo walmacuumaati waxyaabaha la cuno amaa dahabka iyo fidada iyo inay gasho iyo qaybta isaga macuumaadka uu ku tilmaamay asalku waa axaadiiii baabu riba abi saciid alkhudri iyo cibaadata bni saamit iyo saxaabo badan laga warinayo ee nabigu l ala dahab dahab lagu gaday ribo wey fido fido lagu gadayne ribo wey qamadi qamadi lagu gadayne eh, ribo wey baashan heada heada lagu gadayne ribo wey cusbo cusbo lagu gaday ribo wey timir timir lagu gaday ribo wey haddayna isla ekayn goobtan aan lagu kala qaadanin labadaasaa u xihan sharta tiibaa markii la qaybiyey dahab iyo fidana gaar bay noqdeen inta kale afarta kale xadiidku sheegayna qayb bay noqdeen in lixdan ay ribo gasho waa nas iyo ijmaac lixdani inay laba qaybood yihiinna waa biitifaaqi اfuqahaa oo labadan lacagaha ah ee dahabka iyo fidadana qayb yihiin afarta kalena ay qayb yihiin amaa lixdan waxaan ahayn ribo ma gashaa waa jamaahiiru ahli اlcilmi say u badan yihiin qawaacidda sharciguna tilmaamayso waa inay gelaysa weeye ilaa cinda nufaati اlqiyaasi daahiriyadii ragga qiyaaska diidee lixdaa ku ekaada yidhi maahane sibada dahabka iyo fidada gashaay warka culummada marka la isku celceliyo maxay tahay sababta dahabka iyo fidada ribada u gasho waxay ula muhiimsanaa intaa arkaya ugu urursanaa laba qaybood midna waa cilada midna waa xikmadda mid waa ciladoo ciladu waxaa weeye waa lacagaha wax lagu qiimaysto sharciguna wuxuu diidan yahay inay saylad iyo suuq ganacsi lacaguhu noqdaan baa la diidan yahay si loo diido de adigu lacagtaad haysatee lacagtii lamidka ahayd shilin isma dheeraysiin kartaan maxaad ka faa'iidi waxaa la yidhi kun shilinoo kenyaana kun shilinoo kenyaana ku gado goobtaa idinkoo kala dhaqaaqay wax iskule ha kala dhaqaaqinoo ku kala qaata kun baad siisay kunna waad soo qaadatay wax maxay hor istaagaysaa arrintaasi lacag saylad laga ganacsada lacagtu inay noqoto saylad laga ganacsada inay noqoto baa la rabaa xikmadda in la joojiyo waxay culimmadu sababtoo ah asalka sicir barar waxaa asal u ah wixii wax lagu kala gadanayo silco la kala gatiyo saylad la dhiga noqda baasan sicir barar ku ah badeecadan lacag baa lagu jaangooyaa badeecaddan lacagta lagu jaangooynaya lafteedii hadday badeecad noqoto i bararto badeecaddii lafteedii baa wareereysa waxaan rabaa waxyaabaha sicir bararka ah ee lagu wax kuu jaangooynayo inay wax iyagu degan oo meel fadhiya noqdaan adduunkuna wuxuu sicirku sabeeyey oo noloshu ay cirka isku shareertay markii lacagihii sayrada lagu ganacsada loo sameeyey shareecadu taasay ka hortegaysa sideedaba maadaama lacagtii aan la rabin in sicir barar badan dhaco oo lacagtu qiimo iyo lacagnimo ay meel u fadhido ay yeelato loo soo noqdo sida alaabtii iyo dharkiina aynan sicirkeedu sabaynin la doonayey baa horta shareicadu waxay xaaraamtinimaysay waxay rabtaa inay joojiso lacagtii saa inay noqoto maxaa lagu joojiyey baabulribaa la geliyey waxaa la yidhi lacag lacag haddii lagu gadayo waa inay isla ekaataan goobta lagu kala qaada hadday isku nooc tahay hadday laba kala nooc tahay way kala badan kartaa laakiin goobta waa in lagu kala qaataa sidii alaabtii la kala daymanayey waa inaanay noqonin waxaa la xadaynayey lacagtu siirad ganacsi inay noqoto ilaa iyo hadda ragga sicir bararka marka laga hadlayo suuqa ganacsiga ama local ha noqda ama caalami ha noqda asaas waxaa looga dhigaa lacagtan saylada taale iyada lafteedu sida dharkii iyo kabihii iyo dhulalkii saylada taale lagadaya maalinba lacag ku darmarayso saad alaab isaga haysatay umbaa dolarkii cerka isku shareeriyo wixii oo dhanba nin dhan oo xoolo haysta oo taajir ah waa faqiiri waxaa laleeyahay xoolihii waa khasaareen xooluhu qiimahoodii lagodanaya isma bedeline lacagtiibaa macno beeshao sida badeecadii dhulka gashay ugu gadayay hadda lacag soomaali baan kugu lahaa kun shilin baa gabdhaha lagu meerin jiray hadda kun shilida koob shaaha ma goysaseliyeeni markii lacagtii sayran la geeyo wixii wax lagu qiimeynaya laftiisaa qiimo beeni cirkaas ku shareertay wax walba taasay waxay leeyihiin cimadu culimmadu waxay sharcigu taargad garaynayo ee tooganayaay waa lacagtu saylad inaan la dhigin oo badeecad sicir ku dhaca aanay noqon si loo xakameeyo arrintaas baa lacagihii maadaama dahabka iyo fidada iyo dirhamka iyo diinaarku ay iyagu lacagta ahaayeen baa aada loo xadeeyey kala oo shuruud adag lagu xihay dahab dahab haddaad ku gadanaysa iyo dirham iyo dirham waa inay isla ekaadaan goobtana ku kala qaadataan maxaa macno ay leedahay haddaba haddaa ka ganacsado haddaan boqol kun oo shilin kenya keeno oon boqol kun oo shilin kenya kaa qaato oon xagga geeyo oon boqol kun oo shilin kenya kusoo qaato amanbaa khasaariyo tarasbood iyo kharashi u socdaa sooma marka waa xakamayn lacagta isnaga daada baashan faaida khasaaraynaaye sideedahaad markaa qiima yeelan markii dhaqdhaqaaqa iyo laga daayo waxaa lagu yihi shilinkiya dolar isku gad iyadana si loo xadeeyo baa waxaa la yidhi goobta ku kala qaata lacagtaan kaa qaadi waan ka soo faa'iidi waan kuu soo celin sida dharkii iyo alaabtii sayladda oo kaleet inayna noqonin wey lacagihii sidaa loo xadeeyey dahabka iyo fidadu sababtu waxay ahayd waxa lacagta laga dhigo ee wax lagu qiimeeyo ee wax lagu jaangooyo ee sicirka xadida ee dankii la kala gala lagu kala qiimaysto oo labada kala qiimo badan iyo labada siman lagu kala ogaado oo labada kala qiimo badan intay isdheer yihiin lagu xadeeyo bay ahaayeen oo booskii lacagahay ahaayeen ama lacag ahaan ha u samaysnaado ama ha u diyaarsanaada lacag ahaan inuu noqdo saa darteed dahabiya fidoo dhan ama lacag ha noqdo marka ama yaanu ahaanine riba baa la geliyey cilladuna waa in wax lagu kala jaangooyo oo asalka lacagaha yihiin iyagii haddii la waayey wixii booskooda gala waa xukunkoodii qaadanaya macuumaadkuna saddexda kalee la sheegay wax raashin noqda kaydna galabaa mideeya lafdiga macuumka shaaficiyadu waxay u qaateenna de waa xadiidkii macmar ibni cabdilaahi ee muslim wariyey nabigu nahaa can bayci acaami biacaami cunto cunto in lagu gala wuu diiday iyada xikmad baa ka dambaysay leeyihi waxay leey cuntooyinkani waa lafdhabarka nolosha lafdhabarka nolosha lafteedu suuqa oo litaanka ay taalla haddaan la yar hadaynin iyada lafteedu cirkay isku shareeriyo masaakiin badan baa qadi saas darteed waxyaabaha aadka qaaliga waama lafdhabarta wadanku hadda kenyaan joognaa gelaydii fadeexadeedii waxa loo wadwado gelaydii wadankan cunto lafdhabaray ka tahay xilligii hore kenyaatana dadkii joogay dadkii garanayey waxay nagu yidhaahdeen baasha gelayduu gaarigay saaran tahay halkay qoraxdu ugu dhacdaa lagu dhamin jiray habeen lama wadi jirin waxaa laga turjumaya nolosha lafdhabarta ee wadanku waa galayda cuntada wadanka lafdhabarta ka ah haddayna dowladdu lug ku yeelanin ama hay-ado adag aan loo samaynin ama iyo ganacsatada ku ciyaarteediiyo ku dheelitaankeeda aan la xakamaynin noloshu ciriiri bay geli inta lehbaa uu haysataa urursan masaakiintuna suuqaa laga waaye walidaalika taa shareecadeenna waxay ku lamaanaysay ixtikaarka in la xaaraantinimeeyey oo la yidhi xoolahan inaad meel ku xanibto beri si ay u qaaliyoobaan suuq intii laga waayo oon xarayno markii dalabkood u bato aan ku soo daynada waa la xaaraantinimeeyey laa yaxtakiru ilaa khaain waa ka nabig ala slam iyadana masalada munaasabadeeda haddaan garanaan kaga hadli doonaa waxaa la rabaa in la xakameeyo waxa aasaaska nolosha ah si aan lafteedu sicir bararku intoogu bato saa darteed haddii raashinkii la isku gadayey aada loo xakameeyo wixii lagu gato waxay noqon badanaa lacag lacagtii ka ganacsigeediina waa la xakameeyey aad baa loo xakameeyey raashinkii ka ganacsigiisiina wuxoogay waa la xakameeyey marka suuqu wuxoogay inuu yar deganaado yar caga dhigto baa lagu caawinayaabay le xikmadda culimmadu waxyaabahaasi saddex ka mida ah waxaa mideeya waa wax lana cuni karo kaydna geli kara wax kastoo kayd gaarna dhala kayd dheerna gala cunto asaasi ana noqdana xukunkooduu qaadan sida beriiskii gallaydii sagadii caddaydii ama yaryaradii midaa tiradaba iyo haruur midaa u taqaanaba waxyaabaha saasoo kale dhan baa gelaya waxaa jira milxiga iyo cusbadii cusbadu iyadu ma raashinba waxay yidhahdeen cusbaduna waxay matalaysaa waxyaabaha cuntada wanaajiya oo cuntada cusbala-aan hadday tahay ma dhadhanto waxbaa ka maqan weyn waxyaabaha cuntada wanaajiyo oo dhan iyagana xukunkaa raaci waxyaabahan tawaabisha la yidhaahdee lagu cuntada lagu hagaajiye lagu macaanaye lagu qurxiyo iyagoo dhanna fuqahadu way raaciyeen waxay dhahaan ka reebin ilaa mariyeen sinjibiishii mari fulaan mari bahaaraadkii mari waxaasoo dhanna baabulmilxi baa isagana la geliyey cunto iyo cunto suubiyo wey saddexda kale waa cunto iyo cunto suubiyo wey intaasay haddaba ribadu gashaa haddaba ribadu waa laba qaybood ribada midna waa dayn waana tan ugu badan jaahiliyaduna aada u samayn jirtay haddana asaaska bunuugta ay ku dhaqmaana midna waa midda kala badinta ah waxyaabahan aan sheegaynay oo la kala badiyo riba alfadli la yidhaahdo <clears throat> ribada dayntu abwaabulbuyuuci dadka deymaha dhex maroo dhan way gashaa sababtay dooniba dayntaasi ha ku timaado qaacidadeeda guudna waxaa weeye xaq kasta oo maalahoo la isku yeesho oo mar kastaoo waktigu dheeraadaba kordha riba nasiica la yidhahdaa dayntaas sababtaa dooniba igu yeelo ama beec baaqi hagaga haro ama dayn aan kaaga qaato ama kiro igu yeelo ama si kalaba ii sii xoolo kasta oo waktigu markuu dheeraadaba sii badanaya oon xad go-an lahayn oo muddada lagu sii daraba lacagi ku kordhaysaay taa riban nasii'a ah la yidhaahdaayoo asalku ma bannaana taa waxaa ka duwan xoolo muddo dheer loo qabtay qadar go-ana leh muddadana loo qaybiyey oon yari yar u bixinaysaay dhibba laha laakiin muddadaa marka la gaaro haddii aad bixin weydo waa inaanay sii badan xooluhu oo dib usii baldallacin heshiis hore iyo heshiis dambe midna kuma badan karaan wixii dayn noqda haddaba qadiyadda bunuugta mucaamaladooda ah qaybtan riban masiica baa aasaasu ah oo dayn baa lagu siinayaa sanad markuu kordhaba lacag baa kordhaysa sanad markuu ku darbada waxbaa ku darmanaya waxyaabaha haddaba tartiib tartiib loo bixiyo heshiiskooda markaad gelaysaan hal qadiyad baa aasaas inaad ka egtaan aniga alaabtan qaado gaari qaado faranjeer qaado telefishan qaado dhar qaado wax qaado sanad isaga bixi laba isaga bixi saddex isaga bixi ilaa hadda halkaa mushkilad ma laha haddaan ku bixin waayo su-aashaa jawaabteedaa kala saari xalaashii xaaraanta haddaan sanad ku bixin waayo lacag baa ku fuulaysa hadday noqotana ama shardiga ku jirto ama curfiga iyo dhaqanku yahay ribo xaaraana wey beecaas saas darteed waxaa qaybtaas soo gala waxyaabahan aada wadataan ee credit cardiska la yidhaahdo ama credit card ama visa card ama master card ama american express card waxyaaban badane loo kala yaqaano asaasku waa caqdi rabawiga wey sababto waxay ku leeyihiin levelka dhaqaalahaaga liigaya akoonkaaga waxaa kusoo dhacaa la fiirinaya intaa in la-eg baad qaadan kartaay oo lagaa sii bixin akoonkaaga iyadoon ku jirin waa dayn muddo intaa la-eg baad ku soo celin haddaan soo celin waayana service iyo charges iyo percentage baa ku fuulaya waa ribadii dukaan telefishinaad tagtay sanad isaga bixi haddaan isaga bixin waayana sanadkii haddaan duruuf kasta ay qabsan karta xoola-aan iyo khasaara igu dhici kara xanuun baa ila soo darfi kara haddaan waktigii ku bixin waaya maxaa dhacaya hadday noqoto wax kuu kordhaya ma jiro xugun baan isla aadaynaa inaad ka ribaladahay inaadna meermeerinayso xaqa iyaga ku tumanayso baa la kala saari ama waa naloo xukumi ama fanadiratun ilaa maysaratan baa la dhihi hadday tahay mushkilad ma laha hadday tahay waktiga haddii la gaaro lacagtu way kordhi lacag baa ku fuuli hadday noqoto oo lacagta uu qaadanaya qofkii xoolahaad ka qaadatay ee kugu lahaa iyadana xaaraan wey soomaali haddaad tihiin haddaba heshiisyada markaad gelaysaan waraaqda dhinacyadooda kala farta yaryar ma akridaan farta yaryar ma akridaan faraha yararkaa badankood waxaa ku qoran lacag inay kuu kordhayso waqti haddaad ku bixin weyd laakiin ma akridaan farta yaryara waa iska saxeen anu ma ogeyno kuma gelin buu kudhihi markaad tiraada heshiiskaad gashay koobigiisa keen la kaala isagana waxaad ugu tegay iyadoo ku qoran lacag inay fuulayso waqti aad ugu bixin waayo wallaahi maba arag ma akrin buu ku dhihi waxa loo yaryareeye meesha loogu qoray wanaad akhaskeeda ka wahsanto isuba kuu gasho wey baa kamida ah waaa xiyalkan dadka loogu samaynayo laba xaalaa ka duwan marka laba xaalo way ka duwanta labada xaalee ka duwan waxaa weeye qofku lacag dheeraada laga qaadi kara xoolihii hadduu la daahaa sharci daro waa hadday tahay kow ganaax uusan qaadanaynin ninka lacagta kugu leh arintaasi waa laylwaajid ulmun xadiidka nabigu yihi qofka xoolihii aad ku lahaydee haystee ku warwareejinaya dulmi weeye yuxilu cirdahu wa cuquubatahu in la ciqaabo iyo in la caayo labada way banaantahay ninkaas ciqaabkii xabsi buu noqon karaa ganaax xoolana waa noqon karaa laakiin shubhariba si looga cararo oo waxaa laleeyahay laba arimood baa loo baahday ribadii in laga fogaada waa loo baahday bunuugtii islaamiga ahayd xoolahay dadkii maal gelinaysay oon ribana fuulaynin wax ku qasba inuu soo celiyo oo ciqaabana waa loo baaday haddii kale xoolihii soona celin maa waxna ku fuuli maayo salihiin xoolihii wuu qabaa wuuna haystaa soona celin maayo warwareejin waxaana la yidhi lacag ku kordhi mayso waxay markaa culimmadu baneeyeen laba mid inay sameeyaan in la ganaaxo ganaaxana masaalixda guudoo ay taamta iyo jidadka iyo la siiyo ninkan lacag dheeraadoo lagu ganaaxay laga qaadoo laku qasabta inuu xoolihiiska bixiyo ninkaasina xoolihiisii wax ka dheer uusan qaadanin oo cuquubadii maalinta laga dhiga loo gudbiyo musaakiinta iyo agoonta iyo danaha caamka lagu bixiyo haddii ninkii la siiyana shubatu riba laga baqi kan ganaaxa haddii laga daayana xoolihii dadka uula fadhiisanoo bixin maayo meel kastana maxkamad islaamiya kama jirto oo sida islaamka adu xukumaysa meel walba kama jirto waxaa labaadoo la baneeyey qofkii xoolo ganacsi idiin dhexmaraanan dayn caadi ahayd waktigii lagu heshiiyey inuu bixiyo hadduu bixin waayo bararka la taaban karee dhib khasaaraha la taaban kara oo caddayn karta hadu kusoo gaaro inuu khasaarihii dan dhabo waayo khasaarahan iyo dararkan isagaa sabab ah nin walbana wuxuu geystay falkiisu sabab u noqdo dandhowgeeda sharcan qaacidada guud baa lagu leehay labadaa ariiq baa lagu xaliyey markii layihi bunuugta islaamiga ahayd ribaha saaranina ninkii waktigii ku bixin waayey isna ama shardigaa jazaa'igae hore in lala galo ama shardigaa hore kale isagana ganaaxa lala galo markaad ad bankiga islaamiga tagtaano intaasoo baasantee ganaaxa laguu soo qoro walaal nimankii ribay isaarteen hala yaabin iyagu ma qaadanayaan danaha guud baa lagu bixin adna waxaa lagu karbaashaya lagu qasbaya inaad xoolahoodii xoolihii dadka bixiso oo adoo haya aadan la warwareegaysanin waa see lafa loo xagtaa ilkana ku nabadgalaantii laisugu geenaya wey saa darteed ribad nasiiadan ay bunuugta iyo bangiyada iyo lacagtaad qaadatay iyo soo celinteedii iyo dayn wuxuu haddii uu galo lacagtu waktiga maritaankiisa kuma badan karto haddii wax ku darmanayo ay badanayso baaburibaa wey walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi dahab in la gada bidahabi dahab in lagu gada ma banaana walalfidati fidana in la gada ma banaana kadaalika sidoo kale fida in lagu gado ilaa mutamaahilan inay isleegyihiin labada fido iyo labada dahab maahane naqdan ay yihiin xaal oo halkaa lagu kala qaadanayo oo yadan biyadiina hoo iyo hoo lagu kala tegayo maahane laba lacagoo saan soo sheegna haddii la isku gadayo laba mid bay noqotaa inay isku nooc yihiin oo laba diri dirham iyo dirham dahab iyo dahaba yihiin ama fido iyo fido ama adigu si kale u dhaho shirinkinya shirinkinya aad ku gadayso ama dolar dolar aad ku gadayso kow lama kala badin karo oo milu tamaailan waa milan bimilin inay isla yihiin oo dolarkaygu hadduu sagaashan iyo lixdii yahay hebel doolarkiisuna laba kun iyo waxoogeydiyay kala cusub yihiinna isku mid wey milan bimilin dolar dolar ku weydaarso wax dheeraadana ku dar waa la diiday suurada haddaba innaga suuray aada uga jirtaa laakiin qurbaha weeye halkan maaha mashkiladda ribada ee lacag lacag lagu gaday isku jinsiga oo la kala badiyeyna xawaaladahay aada u haysataa masalada xawaalada aada u haysataa wadamo waxaa jira wakiilada xawaaladuhu doolar bay qabtaan wadanka lacagtiisana doolar maaha doolarkii sicirkiisina waa isbedbedelayaan haddii doolarkii hadhow kor u yar kaco ninkii wakiilka ahaa boqolkii doolar ee xawaalada uu amray bay ka rabtaa lacagtii wadankee la siiyeyna ma goyso shalay way goysay doolar boqol doolar laakiin maanta boqol doolar ma goyso markaase waxay ku leeyihiin aniga boqol doolar ii keen sicirka intay isdheeryihiinna igu dab boqol dolar baan kuu diri boqol dolar iyo sicir dheeraada isugu kaydan arinta aad bay u jirtaa marka boqol dolaroo boqol dolar lagu gaday khidmadii maaha dago khidmaday qaadanayeene ay serviskooda ahayd maaha boqol iyo shan dolar baad ii keeni sicirku hadduu isbedela darteed ama wuxuu kuleeyahay anigu bankiga dhexa markaan geeyo lacagtaan kaaga qabanayo sicirka mid ka badan baa layga sii mid ka yar baa laygaga qaban kabitaan buu iga baahan saddex doolar buu isdhimi boqol doolar baan kuu diri boqol iyo saddex doolarkeen lagu daray khidmadii aan kaa qaadanayni markaa boqolkii doolar lagu diraa boqol iyo saddex doolar lagaa gaday waa mutamaahilantii baa la waayey naqdan hoo iyo hoo awey lagama hadlayo nin lacag intuu dayntay dayntii hadhow dan dhabaya lagama hadlayo waa lacag la kala gadanaya masalada markay sarif noqoto bay aada u dhacdaa kun doolaro kun shiloo isku taalaad haysataa iyadoo boqol boqol aad rabtaa nio shantan boqol baan haya shanta kale igu soo noqo laboo kale shantanna sii qaada shantan igu soo noqo kunka halkan dhigoo lama ogola kunkayga jeebkaan ku ceshana shan boqol ideymi markaan kuu keenana arag yootaan kuu keenayaan ka wada hadallo laakiin sagaal boqol baan haya boqolka igu soo noqo lama ogola mutafaadilanna lama ogola aan wax isku yeelanana lama ogola halka hal munaasabada xasuusiyo cuquuddu waa laba qaybood waxaa la yidhaha cuquud lmucaawada wax kala iibsi ah cuquuddaasi waa cuquud shareicadu aada u adkaysay waxaa iyadoo abwaabtii lafteeda gashay la fududeeyaa waxaa la yidhaha cuquud lirfaaqa cuquuddan maslaxada iyo ixsaanfalka ah dayn iyo xiisasiintooda saas darteed anigu kun doolar in kaa daynto sanadka dambana kun doolar kuu keena waa la ogolyahay waayo dayntaad isiinaysa waa caqdi ixsaan wey samafal wey laakiin kun doolar inaan kun kaaga gato oo hadda uu kuu keeno lama ogola tan waa ganacsi iyo wax isweydaarsi wey ma ixsaan ma yaallo war aniga kun doolar oo jajabaan u baanahay konton kontora kuwa boqol boqolka idhiibo waan kuu ururinaya hadhow igu ima lama ogola laakiin kun dolari daymiyo bisha aakhirkana aan kun dolar kusiin waa laogolya de kun dolar baan qaatay kun dolar ninka waa u keenay maaa maxaa kala duway midna waa caqdi bayca midna caqdi irfaaqa wey sidoo kale raashinkii ah, kiilada beriiska ee noocana kiilada beriiska labada kiila nooca igaga gad lama ogola ama kiiladan beriiska kiiladan igaga gad tan qaado ta kalena hadhow dukaanka ugu ima lama ogola laakiin waxaa la ogolyahay dariskaad tahay waxoogay baa kaa dhammaaday biilkii niyow kiilo bariisay siiyo hadhow markii aan raashinka soo gadana kiiladeed aan kuu celiyo tan waa caqdu irfaaqa iyo ixsaan wey baabu cuquudda irfaaqa iyo ixsaanka samafal markay tahay iyo wax kala iibsi markay tahayna laba muraayadood baa lagu kala eegaa laakiin haddaadan kale ogeyn hal meel bay kaa wada bariyo qoyskii dariska kiilada bariiska ka qaatay waa ribaa dhihi maadaama bariiska hadhow bariis la siiyey waa baaburibaaba hadday halkaasay kula gelin kana cuquud lixsaan walirfaaq kana cuquud lbayc walmucaawada oo kala cadgoosi awey ah ganacsigu waa kala cadgoosi kana waa ixsaan iyo samafal baabku waa kala duwanya marka marka dahabka iyo fidadu markay baabulmucaawada iyo kala ganacsi tahay labada lacagood hadday isku nooc yihiin laba shardi wey waa inay isleeg yihiin goobtana lakala joowada joogo lagu kala qaato haddii laakiin ay kala laba yihiin ay laba lacagood oo kala duwan yihiin manaanin hoo iyo hoo ku kala taga halkaa inagana mushkilad baa inaga haysata dad baa alaab dibadda ka soo gata xawaalada wuxuu dhahaa soddon kun iga sii dir labaatan kun waa kuwan kuwa kalena usbuucan aan kuu ururin oo kusoo jaabajaabay wixii soo baxa taa baaburribaa wey maslada baaburiba wey waayo waa ganacsi masaladu irfaaq iyo ixsaan iyo dayn maaha ninkana wuxuu kuu siinaya ixsaan maha kaaga sii diraye khidmadaa uu kaa qaadanayuu rabaa ixsaan maaha iyo dayn qaar waxaa raba inuu fasiraan ixsaan iyo dayn dayn maaha khidmaduu rabaayoo ganacsi wey anna toddobaadkan aan kugu soo ururine isii dir alaab baa laiga soo gadiyo doon baa iga soo dhaqaaqaysa bangkok iyo dubay taagan warkaa socon maayo waa yadan biyadin inaad lacagtii dhigato markaana laguu diro walaa baycu mabtaacahu qofku wuxuu soo iibsaday inuu sii gadana lama ogola xataa yaqbidahu ilaa uu ka soo guddoomo wixii aad soo iibsatay ilaa aada soo guddoonto inaad iibisa lama ogola guddoonkuna waa laba qaybood waxba sida uu yahay baa loo guddoomaayey wixii la qaadi kare ee alaab la qaado ay tahayna asalku waa inaad meeshii aad ka gadatay ka qaadoo adiga uu kugu soo wareega wey wixii aan ahayn inqaad meynine dhul iyo guryo oo kaleeta ahna waa in qofkii loo siiyo xorriyad oo isagu la wareegi kara loo siiyo waxaa lamid a ah xadiidka nabig alay slam nabigu wuxuu reebay waxau reebay in la gado agga inaad inaad qibdooto ku doonto marka la leeyahay hal qadiyad buu sharcigu tilmaamayaa nabigu calayh salaam wuxuu tilmaamayaa waxaan waa ganacsi iyo ribix ganacsiga iyo ribixuna waxaa garab socda khasaare iyo xoola lumin baa garab socda saa darteed dad kasta oo shirkoobaya oon ribix iyo khasaare qaybsanin shirkadaasi waa baail waxba kama jiro heshiis kasta oo le anu weligay waan faa'iidaayo ma khasaaro waa baacba heshiis baaila wey heshiiska ganacsigu qaacidadiisu waxaa wey algunmu bilgurmi faa'iidadaad hesho waxay ku salaysan tahay khatarta aad gasheed khasaaro qarka u saarayd kala guddoonkani wuxuu ka dhigan yahay wuxuu inu horta damaanadaada soo galo oy marta waktigu adiga kaa lumo oo damaanadiisi iyo khasaarihiisa leedahay si aad ribixiisi iyo faa'iidadi hesho walidaalika uu xadiid kale ku tilmaamay nabigu inuu reebay can ribxi maa lam yadman waxaan damaanadaada gelin oon marnaba adiga kaa khasaarin inaad ka ribixda lama ogola waxaana diidan yahay alaabtii ninkan aad ka gadatay isagay damaanadiisa ku jirtaay oo maanta hadday gubato isagay ka gubato aad ku leedahay isagoo sidai aad ugu leedahaad qof kale intaad lacag saaratay kasii gaday lama ogola sababta horta kala wareego adiga damaanadaada ha kusoo wareegto maalinta xilligaa laga bilaabo adiga markay kala dhibataad gadi kartaa laakiin waxaad rabtaa adugu hadday ribixdana inaad ribixdo haddii dhib iyo khasaare yimaadana hebel dushiisa ahaato taa lama ogola naaca ribxi maa lam yadman waxayna qadiyadaasi keenaysaa muran iyo isxagxagasho mar weye ninka alaabta utiileeda ka qaadanin weli beecaaga mid ka fiican hadduu heloo gado adigana nin kale aada ka gado dadka yaa isku jebiye ninkani wuu gaday adig isaga qoortaa iskula jirtaan adna nin baad ka gaday ninkiina uma haysa alaabtii oo qoortaa iskula jirtaan ninkii alaabtii weli aadan ka gudoomin ee lacagta kaa qaatay qiimo ka fiican helay waxaagii qaadan miisku ku dhiiso maaha weli maad inaga gudoomin waa qir iyo qir qoorta isla gal markaa waan kaa gata lacagta waad iga qaata alaabtan itilay horta alaabta kala wareeg ninka markuu arka alaabtii sicirkii kor inuu u kacay beecaagii si uusan u marmarsoonin oosan uga bixin horta alaabta kala wareeg adiguna si ugu marmarsooni haddii dhib yimaado aniga waxba igama gubanin waan ribxaa laakiin ma khasaara lama ogola saa darteed nahaa can ribxi maa yadman wuxuu waa inuu damaanadaada soo galo ood ribxiisi iyo khasaarihiisaba yeelato marka ilaahu intee boqolkiiba laba boqol ka ribx ama boqolkiiba hal milyan ka rib hadaa rabto wax dhib ma laha laakiin anigu kuma khasaaro laakiin waan ka faa'iidaa lama ogola walidaalika bunuugtan islaamiga ah, waxaa loogu fardiyey ajanti madax bannaan inay yeeshaan alaabta dadka intay soo gadaan ay kasii gadayaan baa waxaa sharcan qasab ah wakiil madax bannaan inay leeyihiin oo ninkii ay ka gadeen alaabta kala wareega inta aan lagu wareejini qofkii laga sii iibinayay waxaa la xaaraantinimeeye la mamnuucay adigii ka gadanaya jeeg intay kuu qoraan inay kuu diraan oo ninkay ka gadayeen ka guddoonku dhahaan waayo se iyaga damaanadoodii hormay gashay gaariga horta waynay soo kaxeeyaan dhexda hadduu shil ku galo waa iyaga inuu shilka ka galaa markuu meesha yimaado dab hadduu dhaco waa iyaga horta inuu ka gubtaan markaa kadib aniga ay ugu wareejiyaan saa darteed damaanku waa inuu kala socmaa hadda bangiyada kuwan islaamigaa arinta haddaad heshiiska gashaa waa inaad iska ilaalisaan way ku wareegeystaan oo ninka wakiilkaa kharashkiisay ka warwareegaan markaasuu wuxuu ku leeyahay adigu u tag soo arag jaaga qaad la soo wareeg markaad la soo wareegaysa annagaad wakiil naga tahay markaad wakiil naga noqota la soo wareegsan adigu isku sii wareeji marka dambe waxay ku leeyihiin nin baa bangigii lacagga u gaday alaab bakaarkii ninkii u taallaa bankigu kalama soo wareegina isagii bay dileen isagii kalama soo wareegina isagu nuusii gaduu rabaa isii gad buu leeyahy banki lama wareegin kay u gadeenna lama wareegin halkii nin ee xoolihii hayay damaanadiisa ku jirtay baa bankigii lacag ka qaatay ninkii kalena lacag ugu sii gaday laba qolaa meesha waxay ka ribxeen maalam yadman bankiga iyo ninkii u gaday midna maalam yadman bay ka ribxeen saa darteed tamaayuzu damaan wax la yihahdaa jira damaantu inay kala soocanto oo qof walba xilligii waxan isagu khasaarihiisa uu lahaa la ogaado haddii beri alaabta meesha kuu tiilay eed adigu bangiga jaay ka soo qaadatay hadduu wax ku dhaco yay ka dhimatay ma ninkii hayay ka dhimatay ma bankigiibay ka dhimatay ma adigay kaa dhimatay hadhow qoortaa la isla gala marka tamaayuzu damaankana waa muhim insha allahu taala mar baan ka hadli doonaa cuquudan bunuugta ay sameeyaan iyo waxyaabaha la xiriira walaa baycu mabtaacahu wuxuu soo gatay inuu sii iibiyana ma banaana xataa yaqbidahu ilaa gudoomo waa halka ay soo gashay cuquudani suuqa caalamiga ee boorsada la yidhaahdo xaaraantinimadiisa waxaan jirin oon gacan ku jirin baa la kala gadayaa saas darteed wadan dhan baa saacada dhaqaalihiisu ku degayaa eber ilaa waxaa dhaqaalahan la sheegayeyba huuhaa cidlo hawuu ahaa sida waaa loo kala gata qaarkiisuna qoon baa laga yaabaaye laba nin baa fadhiisan waxaa laleeyahay hebel beertuu beeran doona sanadka soo socda masaan u maayane ka soo goy intaas intaas xilligaa marka la gaaro sicirka suuqu misaan u maay noqon intaas iga gad waan kaa gaday kiibaa suuqa sii geyn beertaa saa lagu qiyaasay intaasuu sicirku markuu alaabta soo gaadhaa soo maray isbedeli adna iga gad iga gad beertii laba beerirogow boqol qof baa kala gadatay beertii hadday baada maxaa dhici wixii dhannaaha waa la kala gadan yahay beertii goobtay biyo la-aan ku dhacdo waxaa buur dhan baa soo dumiyo umam dhaqaalahooda ibara marka waxyaabaha suuqa caalamiga ah, intaasoo muashirka iyo fallaadhe hoos u dhacdayo wadan dhan baa dhaqaalihiisii kacay lagu leeyahay marka horaa been la kala gedayay waxaan jirin baa la kala iibinayay ninna wuxuusan milkiyin oon gelin buu gadayay walaa baycu bayculaxmi hilib in la gadaaye ma banaana bilxayawaani xayawaan nool in lagu gada ma banaana neef nool hilib la gadaya inaad siiso neef geelaa la qalay afartiisii waaxood waaxdan intaasoo adhe iga sii lama ogola wataa nabigaa reebay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii samurata bni juja jaabir ibni samura baa ku ku nahaa can bayci shaati bilaxmi neef socda hilib lagu iibsado waa la diiday intaasuu hilibkan u dhigmaa hilibka lacag siiso kadibna lacagta xoola siisa haddaa rabto intaana buyuucda la diiday bay ka mid tahay innaga naguma badnaan u malaynaya anu kolba soomaalida kala gadanaysa hal waabaa arkay neef geela waaxiyo ari la kala siisanayo hal mar baan arkay ah. wayajuuzu waxaa banaan baycu dahabi bifidati dahab iyo fida in laysku gado mutafaadilan isagoo kala badan naqdan laakiin xaal ahoo goortaa lagu kala guddoomayo waa lacagihii kala duwanaa dahabkana sidiisaba dayn ma galo xataa haddii kuwan suuqa laga ganacsada somayd arag dayn ma galaan nabigu xilligiisa ala slam xataa dahabka lacagta ahayn maadaama asal ahaan lacag laga sameynaya isagoo asal ahaan baaba loo mamnuucayba nin baa xari ku xiranoo geede iyo dahab ka samaysan buu labaiyo toban dinaar samaystay ku gatay markuu kala soocay baa dahabkii keliya laba diinaar noqday labayo toban dinaar noqday haddaba dahab iyo wax la socda daa dahab lagu gaday soo maah nabigu waa reebay xataa tufasal ilaa la kala saaro marka halkaa waxay ka saartay fuqahada qaarkood mutaakhiriinta ee kule dahabka waa lagu kala gadan karaa ribo ma gasho idaa dakhalat sunca hadday farsamo gasho alaab iyo laga dhigo waxba ma aha qolada ku xadiidkaa naskiisay khilaafeen laba noocoo xiyal ah jira marka suuqa dahabka dumarku laba noocoo xiyal ah jira laakiin dahab dayn lagu kala gataya ah. waxaa lel hebla dahabkaa meel dhig o daynaan ku gata ma rabeen lacagtaan kuusoo yaryarayn kolba in baan kuu keen markaan lacagta dhammaystiro baad igu wareeji kaas horta weli beec maaha haddii beec laga dhigana dee dahabkan lacag baad bixisay aduu kuu yaalla yuu ka dhintaabaa iman haddii berri wax ku dhacaan dahabka iyu damaanadiisa ku jira haddaad tiraada anigaa gato iga dhintaa de lacagtiisii maadan wada bixinin dayn iska dhig haddii kalena qofkan lacagtaadii mid ka fiican oo kaash hadduu helo sharcan waxaa u bannaa inuu sii iibsado xarig xera ma dhicin imaa inuu ribo noqdo wayba hadhow waa la isqabsan marka idig baan anigaa ka iibsaday lacagtii baan aniga usoo yaryareynayey caqdigu horta sharcan baail weeyo ma asixin laakiin inaad gadatay haddaad isu haysato dayn ku gadan maaya waan yaryarayn maxaad u lehda waabaad gadatay baasha taxaayulkaas dumarkeenna waayahan dambe meel i dhig lacagtaan kuu yaryarayne kadib lacagta markaan dhameey hadda adi iga gadan yahay ogow qof igama siin kartid igama gedi kartid sheekada saas oo kaleeta waa sheeko waayahan dambe aada u soo badan dahabkan mustacmalka ah ee muddo ay haysatay gabadhu inay soo celiso dahab kale ku bedelato iyadana lacagna ku dartana iyadana arrin badan wey arrintaasina waa dhacdaa waa dahab dahab lagu gaday mutafaadilan wey beeca saasa isagana ma banaana kaaga ha lagaa gato lacagta ha lagu siiyo xoog wahaw isaga inaad ka gadato lacag aad ku dertide iyo maalkan aad ka gadato nabiga xilligiisa alai salaam nin baa timir fiican oo hal suusa bal laba suusoo xunxun buu soo siiyey markaasuu intan ribo wey haddaad rabto kaaga gad lacag sii lacagtii labadan kusoo gada w ka fiican lacagsi ama labada xun lacag ku gada lacagti kusoo gado lacagi waa inay udhaxaysaa laakiin dahabkaygii duugga ahaa waa kan waan isticmaalay ama noocan sideed iyo tobanka ama raba ciyaarka ko iyo labaatanaad baan rabaa dahabkan kaasaan rabaaye kan kan misaan ku daraa lacagta iyadana ma banaanago mutafaabilan iman mutamaailantii baa ka bixi meesha waa un lacag duugiya lacag cusub lacagtaada niho cusube meel baan u socday tanduuga waga googuye kunkii sagaal boqol iga si oo kaleeto wey wax kale maaha halkaasoo kaleeto wey labada arimoodna gabdhuhu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 waxyaabihii rabowiyaadka ahaa inay laba qaybood yihiin qaybi waa lacagaha oo laga magacaabay dahab iyo fida iyo wax xukunkooda qaadanaya qaybta labaadiina waa matcuumaadka wixii u badnaa ee wax la cuno wada ahaa markii milixda laga reebo iyadoo lafteedu cuntada lagu suubiyo lagu wanaajiyo labadaa qaybood qaybtii lacagahaydu waan soo marnay waxaa soo hartay qaybtii cuntada ahayd wakadaalika sidoo kale almaطcuumaatu waxyaabaha cuntada ee quudka iyo kaydka gala ah laa yajuusu ma banaana baycu اljinsi mid in lagu gado jinsi oo minhaa maطcuumaadka ka mida bimilihi isagoo kaleeto qamadii qamadii lagu gado beriis beriis lagu gado haba kala noocyo duwanaadaan ama haba kala taya fiicnaadaane ilaa mutamaahilan inuu isla eg yahay naqdan oo xaalan uu yahoo markaaba la isa siinayo aan waxba lagu kala tegin haddii ay ka tegi weyda in la kala badiyo kiiladan fiicani aada wax ka badan hal kiiloo xun ku doonayso marka hore lacag u bedel markaa kadib raashin intii hore ka kii hore ka badan oo kii xumaa ah ama laga fiicna ah ku iibso laakiin laba isku jinsi ah inta la isweydaariyo in la isweydaariya lama ogola labadaa sharti haddaan la helin waa inay isla egyihiin haddii la miisayo miisitaan iskula ekaadaan haddii la miisaamayana miisaan iskula ekaadaan marka labaad naqdan yadan biyadin waa in markaa la kala qaato oon waxba la isku yeelan wayajuusu waxaa bannaan bayculjinsi minhaa jinsi kamida maطcuumaadka bikayrihi midaan isaga ahayn in lagu gado in qamadidii iyo beriiskii la ysku gadaa way bannaan tahay mutafaadilan xaalay yihiin kuwo kala badan oo kiilo beriisihii laba kiilo qamadii ah waad siinaysaa ama cagsigeeda waad siin kartaa laakiin waxaa shardi ah, hal shardi naqdan oo xaal ah markaa la kala qaadanayo wax la yskuma yeelan karo haddaba haddaad u fiirsato labada shardi ee baaburiba mid waxyaabaha rabawiyaadka markii la isku gadayoo dhan buu ka dhaxeeyaa waa naqdan waa in meesha lagu kala qaato laba shay oy ribo gasho waama qayb cunto ah dhexdeeda ama lacaga dhexdooda inti la isweydaarsada wax la isku yeesho sina uma banaana markaa kadib shardiga labaadi waa inay isleeg eg yihiin hadday isku mid yihiin waxaan ahayn haddaba oodan u qaadanin markaynu leenahay laba qaybood weeye rabawiyaadku waxna waa wixii matcuumaad iyo cunto raaca waxna waa wixii dahab iyo fidiya lacag raaca markaynu leenahay ka waran lacagtii oo dahab iyo fida ah iyo matcuumaadkii oo beriis iyo qamadii iyo wixii nas iyo qiyaas ahaa iyaga hadday la isku gadaya ma ribaa maya riba ma gasho lacagtu sideeda ribo u gashaa cuntooyinkana sidooday ribo u gashaa isku gadkan deynta iyo shuruuda waxa saamaynta leh waa markii ama lacag lacag lagu gadayo ama cunto cunto lagu gadayo hadday cunto iyo lacag noqoto deyn way gashaa ribana ma gasho saa darteed hadhihin dhow lacagtu waa rabawi raashinkan soo gadanaya beriiskiina waa rabawi oo ribaa gasha lacagtii qaybna iga qaada qaybna igu yaala waa la diiday markay lacag iyo madcuumaad noqoto baaburabawiyaad maaha waxaa ribaa cunto iyo cunto iyo lacag iyo lacag taa waya baabka ribadu wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana baycu lgarari ma banaana beyca gararkeehe qofka lagu kadinayo lagu kadinayo waxaa looga jeedaa baycu ljahaalati baa looga jeedaa beecan macadayn xogtiisu iyo khabarkiisu iyo waxa la kala iibsanayo ama waktiga wax la isku siinayo ama waxa la kala qaadanayo waxaanay caddayn ama warkaa wuxuu ha joogo hala arko oo ha la wada arki karo ama wuxuu yaanu joogin oo tilmaan ha lagu qeexo waxaan qeexnayn oon la fahmin oon la garan garasho uu kaga baxa majhuulnimada beeciisu ma banaana beeculgarar baa la yihahdaa walidaalika xadiidka imaam muslim iyo keyrkii ay wariyeen ee uu leeyahay nabiguna saxaabigu leeyahay nahaa rasuul can beyci lgarar imaamu nawowi fii sharxi muslim markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay waa asal weyn oo usuusha kitaabulbuyuuc ka mid a ah. masaa-isha xadiidkaa soo hoos gashay beeculgarar la iska reebayna wax la tira koobi kara ma aha laakiin si masalatu lgarar iyo jahaalo intaa ka badan loo fahmo waxaynu leenahay jahaaladu markay beeca waxu dhimayso dhowr shuruudaa laga rabaa saddex jamhuurta culimmadu way isku raaceen midka afraadna culimmada qaarkood baa qaba shardiga koowaad waxay leeyihiin an yakuuna algararu kaiiran waa inuu badan yahay haddaba jahaaladu waa inay badan tahay jahaaladu haddaba laba qaybood haddaynu ka dhigno mid yar waxma dhinto gaar ahaan hadday tahay jahaalo aan layska ilaalin karin guri baad gadanaysaa gurigan saa iyo saa iyo saa inuu yahaad u gadatay laakiin asaaskiisu inta uu dhulka ku jira ma taqaanid guriga markii la dhisayo horta hoos baa lasoo qodaa asaas baa lasoo dhigaa kadibna waa la dadaa guriga adiga asaaskii ma geli kartid mana soo arki kartid waxaa asaaska hoose ku jiraaye waa majhuul oo adigu iskama ogaan kartid laakiin lagama maarmo si loo ogaada maleh guriga intiisa kaluu qiimo ku leeyahay asaaska in la ogaaduu asalku ahaa laakiin lama ogaan kara di gurigii la qodana dee gurigii baa dumi Ah, saasoo jahaalada saas oo kaleeto ah ee aan laga ixtiraasi karin aan layska ilaalin karin dhibaato ma laha waxay yidhahdeen waxaa lamida waxyaabaha dhulka laga beero een banaanka usoo wada bixin qaybi dhulka ku aasnaato markaad garanayso ceebi waa ninkeeda wixii soo baxee inta aasani intay la eg tahay ceeb ma leedahay mise ma laha wax badan baan la ogaan karin qayb baa dhulka ku aasan tahay qaarkood marka la gadanayo oo marka la gooyo maahane si kale aan looga saari karin waa in la qodo waxaana la qodaa marka la goynayo waxyaabaha saas oo kaleeta waa gararka laa yumkinu اlاxtiraazu minhu kaan la iska ilaalin karin wey wuxuuna ku jiraa nooca gararka yasiirkaa ah bay raaciyaan gararka kasiirkaa ah maxaa ka mid a ah? neef lumay baad ganaysaa oo inuu nool yahay iyo inuu dhintay aan war loo hayn meeluu ku sugan yahay aan la ogeyn in la heli doono iyo in kale aan la garanaynin waxaad iga gaday shimbirta hawada duulaysa shimbirtaa iga gadaa tiri shimbirta hawada duulaysa gaditaankeedu waa jahaala katiira waxaa ka mida a ah waxay yidhahdaan darbat lgaais anigaan u kalluumaysataanahay subixii badaan u kallahaa maanta waxaan soo hela iga sii gado horta inaad wax soo heli doonto iyo inaad wax soo waayi doonto lama oga haddaad wax soo hesho noocuu noqon doono iyo qadarkuu la ekaan doono lama oga maxaan kaa gataa marka qayb nooca jahaalada noocaasihi aljahaala alkaiira bay yidhahdaan haddayna jahaaladu badnayn qararka wax dhima ma aha saas darteed waxaynu leenahay marka koobaad jahaaladu waa inay kaiira tahay haddii ay yar tahay jahaaladu ama aan laga ixtiraasi karin oon laiska ilaalin karin qararka la reebay ma ahano beecul la diiday ee wax xaaraantinimeeya ma aha waxyaaba badan baad gadataan suuqaad u dhaadhici hadda barkin baad soo gadan way tolan tahay gudaha waxa ku jira miyaa taqaan haddii la yidhahdo hala jeexo gudaha hala arko oo aan ogaada gudaha waxa loo geliyey waxun iyo wax fiican hadduu yahay wayadii waa fasaadi sidaa duuduubka inaad ku gadato laa yumkinu lixtiraazu minhu dheh layskama ilaalin karo shardiga labaadi waxaa la leeyahay iyo jahaaladu waa shayga asalka la kala gadanayo inay tahaye waxyaabaha tabace aan raaca aanay ahayn walidaalika qaacidai fiqiga wahay yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fii gayrihi shayga taabici aan isaga loo jeedin asaas ahaan laakiin aan ka hadhi karin waxaa la ogolaanayaa waxyaabo aan ka loo jeeda la ogolayn waxyaaba waxaa jira aan gaar in loo gato la ogolayn laakiin hadday lamaano noqdaan la ogol yahay sababtoo ah waxaa loo diiday markii hore jahaala ilmaha caloosha ku jira in la gada lama ogola keligii laakiin neefkii haddii lala gato ilmaha caloosha ku jira ma nool yahay ma baktiba ma isagoo nool buu dhalan doonaa ma isagoo baktiu dhalan doonaa marar badan ma dhadig baa ma labood baa lama garanayo xubnihiisu ma kaamil bay noqon doonaan ma naaqis bay noqon doonaan maadaamaan la kala garanaynin warniyahow hashaada iyo arigaagani ilmahay caloosha ku wadaan iyo da-dan dhalan doonta iga gad geela rimaydaa wuxuu dhali doono lama ogola laakiin geeli rimanaa haddaad gadato qiimahana maadaama uu ilmo caloosha ku wado wax loogu daro waa laogolyahay yuktafaru fi taabici maa laa yuktafaru fii kayrihi wey haddaad keligii gadan lahayd lama ogolaadeen lakiin hadda waa taabic waxaa la yidhi neefkan candhada weynaad aragto caanaha ku jira igagad lama ogola caanaha igagad intaan la lisin waayo caanaha meesha neefkan ma caano keliya unbaa mise waa bararsan yahay war looma hayaba barar baa ku jira caanahani ma bararkiiyo caandhaweynanku isaga dhasho caano badan ma leh base caano badan buu leeyahy lama yaqaano caanuhu intay leegyihiin dhadhankooda muxuu noqon doonaa xooluha kala dhadhan macaan yihiin waxoo dhan lama garanayo saa darteed caanahan iga gada calaadnada ku jira lama ogola laakiin neefkii baad gadatay caanihiina waa tabacoo way raaci waxayna iman doontaa miraha aan bislaanin ee geedka saaran ninuhu intuunan bislaamin lama ogola in la gado calaa tafsiilin aan u tegi doona insha allahu tacaala laakiin haddii geedkii lala gato waa la ogolyahay saa darteed waxaa leenaha shardiga labaad ee beeca jahaalada markuu xaaraan noqonayo ee qararka uu ku rumoobayo waa inuusan qararka iyo jahaaladu asalka waxa la gadanaya inay ku jirin laakiin hadday taabic ku jirto dhib ma laha shardiga saddexaadi waa inayna baahi kalifaysaa jirin isagoo labadii hore ah ama midkood ah hadday daruura iyo xaajo baahi kalifaysa timaado oo ganacsigii iyo waxisweydaarsigii baahi adag loo baahan yahayna waa la ogolaanayaa calaa jahaalati fiih isagoo la garanaynin baa baahida darteed loo ogolaanayaa waxay yidhahdeen baycu salamka oo sifada lagu gataay waxaad iga gadaysa hadda waxaa dhici karta in badan bayculmacduum inuu ya waxaadan haynin naskuna wuxuu reebay nahaa can bayci maa laa yamlik wuxuusan haysanin uu dad ka waa la reebay kan laakiin lilxaajati baa loo ogolaaday waxaa soo gala hadda waxyaabaa istisnaaca la yidhaahdee oo dharrada warshadaha la siinaye waxaa ii sameeye laleeyahay baabkaasay soo gelayaan iyagana xaajada baahidu hadday adag tahay waa la ogolyahay waxaa ka mida somayna dhihin neefka candhada caanihiisa ku jira in la gada lama ogola laakiin hooyada ilmaha nuujinaysa in ujro lagula heshiiyo laga gata caanaheeda way tahay istirdaaca ama waxay u yaqaanaan fuqahadu labanu diri waayo xaajada loo baahan yahay ilmihii caanu u baahan yahay hooyo kastana caano ku filan ama caafimaad ay ku nuujisa ma laha xaajada ilmihii yaraa cunto ma cunayo raashin ma cunayo sharaab kale kaama cabayo caano ah hooyaa uu ka nuugay unbaa anfaca caanihiina lama garanayo intay yihiin iyadiina markay nuujinaysa in qiimo laguna heshiiyey rataa ma caano yar bay nuujin doontaa ma kuwo badan bay nuujin doontaa lama yaqaano laakiin limaqaami alxaajati baahida iyo daruurada jirtaan laga maarmin baa loo ogolaaday iyadana shardigaa saddexdaa shardi jamaahiiru ahli اlcilmi ilaa axad way isku raacsan yihiin shardi afraad bay culammada qaar ku dareen oo waxay yidhaahdeen jahaaladu waxa ay gelaysaay waa inuu yahay fii cuquudi اlmucaawadaati laa fii cuquudi tabarucaati waxyaaba la kala gadanayo beec iyo kala iibsi waa inuu yahay laakiin waa inaanu ahayn hadduu yahay isa dhib ma leh niyow neef baan ku siiyey loodaa ka mida ah haddaan ku ihaahdo oonan kaama gadin laakiin anu kaa iska siiyey saxa adna aad aqbasho kan kuu soo qabto baadna yeelan waayo marka hore wax maadan isiinine waa baabu tabarucaat marka mas'aladaasi hibadii iyo waqafkii iyo haddaad waqafto labadaa guri mid kamidaan waqfay saxa waayo caqdigani mucaawadiyo wax kala iibsi maahee waa cuquudu tabarucaat wey mar hadduu tabarucaat yahay ood adigu wax sadaqaysanayso xataa shay majhuulood hadhow adigu dib ka cayanto waad sadaqaysan kartaa dhib malaha marka shardigu waxaa weeye waa inuu wax kala iibsi yahay maxaa loo diiday beyca jaha buyuucda jahaalada ku jirta marka waxaa loo diiday muran baan laga dhammaan doonin beecuna sidiisaba waa in wixii la kala gato nin walba wuxuu bixiyey ninkan yaqaan waxa uu la soo wareegayana garanaya wey saa haddaan la yeelin maalin kasta muran muran baa madaxa la iskula jiri garaya maxkamad baa la taagnaan buyuucdu iyo aswaaqduna way fasaadi haddii waxaa la ogolaado hadhowna dadkii wax lagu kala saara lama yaqaan labadan isqabsadee maxaa ku kala saari wixii ni isu celiya ninkan lacagtii ka baxday waa dayn ma haya haiga sugo neef loo saddexdaa gaari mid baan kaa gaday waayahay lacagtii baad siisay kii ugu xumaabuu kuu soo qabtay yeeli maaya kugu fiican baan rabaa baa tiri waa isqabsateen beeci waa baail baa layidhi lacagtiisi ninka wallaahi way igu baxday fa ilaa maysaratin wey maanta mid buu ku sameeyey soo berina mid kaleu ku samayn maalinka dambana mid kaleu ku samayn amwaashii dadka way dayaacaysaa marka dambe waxay noqon ninkii xoolo laga waayey xoog iyo gacanha la ysula tago xoog baan kaga soo saariya xoolahaygii dil iyo dhiig baa iman waxa baabu ulfasaad waashari weeye waa in la xiraa waxa jahaaladah calaa kulli xaal taasuu mujmalan uga jeedaa duuduub ahaan walaa yajuusu ma banaana baycu lgarari beeca gararkiiyo kadadu ma banaana faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay